alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeenan waa kii sideedaad oo ka mid a kitaabkii khulaasatu nuurlyaqiin fii siirati sayidi lmursaliin ou iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay addarsu saabic walcishruun addarsu saabicu darsiga toddobaad iyo walcishruuna labaatan xabasho in loo hijroodoo la aaday weeye athaaniyatu ee labaad markii koowaad waxaynu soo marnay nebigu inuu saxaabada yiri orda hijrooda oo uu u diray arbulxabash inay u hijroodaan mar labaad baa haddana hijradii nagu soo noqotay marka hijradii labaad oo ardulxabash la aadayay ayuu halkan kaga warramayaa musanifku bacda dukhuuli nnabiyi nebiga geliddiisii ka bacdi sala allahu calayhi wasalama iyo wa qowmihi tolkiisa ashicba goshii iyo meeshii laabka ahayd ay galeen amara wuxuu faray jamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood bilhijrati inay aadaan ila alxabashati ardulxabash fa haajara waxaa hijrooday thalaathun wa sabcuuna rajulan toddobaatan iyo saddex nin ma tirsi keliya idiin qoray soomaha raqam ah toddobaatan iyo saddex nin iyo wa ixdaa eh, casharata imra'atin koob iyo toban haween ah minhum ragga waxaa ka mid ahaa jacfar ibnu abi taalib wa laxiqa waxaa haleelay bihim ayaga muslimu alyaman muslimiintii yamaneedna way ka daba tageen wahum ayaguna abuu muusa alashcariyu weeyaan iyo wa banu camihi ilmaadeeradii wa kaanat waxay ahayd haadihi lhijratu hijradaas ayadaahi fi sanati da-dii iyo sanadkii asaabicati ee toddobaad oo min annubuwati nabinimada ka mid ah musanifku afar qodob buu halkan ku sheegay qodobka koowaad waxaa weeye casharkan kii ka horreeyey waxaynu soo marnay nebiga iyo aalubeytkiisa gaaladu inay meel ku shareen oo meel gooniya inta lagu ciriiriyay laynooma soo geli kartaan wax nagama gadan kartaan yaan wax laga gadanin yaan loo guurinin yaan laga guur sooma xusataan intay warqad ku qoreenna ay kacbada sureen oo ka laalaadiyeen taasa inoo soo dambaysay cadaadiska noocaasa markii saxaabadii iyo nebiga la saaray baa nebigu wuxuu yidhi mu'miniinay waad hijroon kartaan ardulxabashna u hijrooda halka hala adabi waxaa hijrooday toddobaatan iyo saddex nin iyo koob iyo toban haween way tageen dadkaa hijroonaya waxaa ka mid ahaa jacfar ibnu abi aalib jacfar ibnu abi aalib wuxuu la dhashay ciyaalka nabiga rumeeyey ninkii ugu horreeyo cali soo garan mayse walaalkii wey jacfar ibnu abi aalib iyo cali ibnu abi aalib waa walaalo bal wuxuu ahaa jacfar gruubka waktigaa baxaya afhayeenkoodii buu ahaa afhayeenkiiso lama yaqaan afkoodu ku hadli jiro eh, aad u aftahan ah oo geesi ah oo hadal aqoon u ahaa suu u hadlay cajiib ay tahay markuu nimankii la hadlay ayib ayagii markay tageen oo ardulxabash aadeen waxaa ka daba tegay dad kaloo muslimiin ahaayoo ree yamaneed ahaa abu muusa alashcari iyo qaraabadiisa taariikh ahaan hijradaasu waxay ahayd sanadkii toddobaad oo nebinimada afartaa qodob buu sheegay nebiga markii shicbiga iyo gosha la geliyey kabacdi inuu yidhi halla hijrooda kow dadka hijrooday tir tirsigooda iyo jacfar inuu ka mid ahaa labo muslimiintii kaleu ka daba tegay oo aan reema ka ahayn sida oo muuse al ashcari iyo banu camihin iyo taariikh ahaan waktiga ahayd afartaa qodob buu meesha ku sheegay bacda dukhuuli nnabiyi nabiga geliddiisa ka bacdi sala allahu calayhi wasalama iyo wa qowmihii tolkiisa ashicba goshii iyo laabkii ay galeen amara wuxuu faray jamiica almuslimiina muslimiinta idiilkood iyo dhammaantood bilhijrati in loo hijrooda ilaalxabashati ardulxabasha fahaajara waxaa hijrooday halaathun wa sabcuuna toddobaatan iyo saddex rajulan ee nin iyo wa ixdaa casharata koob iyo toban imraatan ee haween oo minhum ayaga ka mid ah wa ixdaa casharata imra-a koob iyo toban haween ah minhum haweenka waxaa ka mid ahaa maaha ee waxaa loola jeedaa minhum dadkii hijrooday waxaa ka mid ahaa jacfar ibnu abi aalib nebigu wuxuu yidhi jacfarow qaabka ilaahay kuu abuuray iyo akhlaaqdaada iyo dabeecaddeeda marka la dabeecaddaada marka la fiirsho labadaba anaad iga eg tahay xagga dabiic ahaan aniga nebi maxamed aad iga eg tahay xagga qaabka ilaahay kuu sameeyey abuurkana waad ii eg tahay buu nebigu ku yidhi sal alla alay w slam wa laxiqa waxaa haleelay bihim qolyahaas hijroodo toddobaatan iyo dhowrkaa waxaa ka daba tegay ama siddeetan iyo dhowrka ah leanna siddeetan iyo dhowr wey toddobaatan iyo saddex koob iyo toban markii lagu daro waa siddeetan iyo dhowr bay noqonayaan ayib waxaa ka daba tegay muslimuu alyaman muslimiintii yamaneed wahum ayaguna abu muusa alashcariyu abuu muusa alashcari weeye magaciisa waxaa yihahdaa cabdullaahi ibnu qays in aada u wanaagsan oo nebigu jecel yahay bu asagii qoomkiiba ahlu qur-aan ah wa banuu camihi iyo ilma adeeradii wa kaanat waxay ahayd haadihi tan alhijratu ee hijrada ah fi sanati sanadkii asaabicati ee toddobaad oo min annubuwati nabinimada ka mid a ah. asilatun su-aalo bimaada maxay buu amara faray annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam asxaabahu asxaabtiisa bacda dukhuulihi gelidiisa ka bacdi ashicba ashacba maa halkaas ogaada ashicba weeye gosha inay hijroodaan ardu xabashaadaan kam cadadu lmuhaajiriin ah, cadadu weeye halkaas cadada baa qoran kam cadadu lmuhaajiriin dadkii hijrooday tirsigoodu maaquu ahaa toddobaatan iyo saddex rag iyo koob iyo toban haween ah man laxiqa yaa haleelay bihim ayaga reer yamaneed muslimiintoodii fii ayi sanatin sanadkeebay kaanat ahayd haadihi tan alhijratu ee hijrada ah fi sanati saabicati min annubuwa alkhulaasatu gebagabo bacda dukhuuli nabiyi nabiga gelidiisa ka bacdi sala allahu calayhi wasalama ashicba goshii uu galay fi sanati sanadkii asaabicati ee toddobaad amara wuxuu faray almuslimiina muslimiinta bilhijrati inay hijroodaan ila alxabashati ardulxabash inay u hijroodaan maratan mar thaaniyatan ee labaad fa haajara waxaa hijrooday toddobaatan iyo saddex nin haa halaatun wa sabcuuna rajulan wa ixdaa casharata imra iyo koob iyo toban haween ah wa ixdaa casharata iyo koob iyo toban imra-atan ee haween wa laxiqa waxaa haleelay bihim ayaga muslimu alyaman muslimiinta yamaneed ixdaa casharata mra'atan waa la kordhigayaa ayib addarsu thaamin walcishruun casharka labaatan iyo siddeedaad islaamu maliki lxabashati boqorkii ardulxabash maamulahayay islaamnimadiisa weeye ardulxabash oo saxaabada lama oran u hijrooda nin boqoraa ka talinayo gaal oo kristaan ah ninkii baaba islaamay oo saxaabadii diinta intay u sheegeen buu islaamnimadii qaatay lamaa goortii calimat ay ogaatay qurayshun quraysh bihijrati lmuslimiina muslimiintu inay u hijroodeen ilaa alxabashati ardulxabash arsaluu waxay direen rajulayni laba nin nimankii muslimiintaayo hijrooday bay gaaladii waxay ka daba direen laba nin oo gaalo ah labada nin oo la dirayo waa gaalo yaa soo diraya gaaladii ma ka joogtay yay u dirayaan ardulxabash nimankii uu jirooda laga daba dira waxay hala soo celiyo dayib lamaa goortii calimtu calimatay ogaatay qurayshun quraysh bihijrati lmuslimiina muslimiinta hijradooda iyo inay baxeen ilaa alxabashati ardulxabashna ay aadeen arsaluu waxay u cidiridireen rajulayni laba nin lambar hoose ma u jeedaan wa humaa labadaa nin camar ibnulcaas iyo wa cumaarat bnulwaliid wey cumaarat bnulwaliid maaqa nin wey labadaa nin wey waqad qaalaa waxay ku yidhaahdeen linnajaashiyi boqorkii markay u tageen bay waxay ku yidhaahdeen labadaa ninoo gaaladaasay u hadlayaan fiirso ayuhalmeliku boqorow qad dakhala waxaa soo galay fii bilaadika dhulkaaga khilmaanun wiilal oo midna annaga naga mid ah sufahaa-u oo doqoma kuwa dhabcaalaah oo aan fiicnayn oo caqligooda laga roon yahay ayaa waddankaaga soo galay faaraquu waxay ka dhex baxeen diina qowmihim tolkood diintay haysteen way ka tageen wabtadacuu waxay la yimaadeen diinan diin laa nacrifuhu annagii la dhalanay annaan aqoon naxnu annaga iyo walaa anta adiga midna din annaguna annaan aqoon adigana adaan aqoon bay la yimaadeen waqad bacahanaa bacahnaa ma aha saada waa la kordhigayaa waqad bacahanaa waxaana soo diray ilayka adiga xaggaaga fiihim ayaga arrinkooda ashraafu qowmihim ayagaan kuu yimi tolkoodii dadkii madaxda u ahaa ashraafu qowmihim waa tolkooda madaxdiisii min abnaa'i acmaamihim oo adeeradood wiilashoodii ah iyo wa cashiiratihim xigtadoodii ah, yaa min haye min aabaa'i ah. min aabaa'i acmaamihim buu idii qoraya miya ah. min aabaa'i acmaamihim aabbayaashood adewaxa weeyaan adeeradooda waa uwayaashoodii adeeradood iyo wa cashiiratihim xigtadooda litaruddahum saad ugu celisid calayhim dushooda fa qaala wuxuu ku yidhi lahum ayaga annajaashiyu boqorkii najaashi ahaa laa uslimu ma dhiibayo hum ayaga nimankan muslimiinta idiin dhiibi maayo waxaad u fiirsataa indha adayg waa laba nin keli ah waxayna rabaan in loo celiyo oy kaxeeyaan toddobaatan iyo saddexdee nin iyo koob iyo tobankii haweenka ahaa iyo kuwii yaban ka yimid abu muusa al wixii dhan bay rabaan intay isku dubaritaa inay kaxaystaan ayagoo laba nin ah reernimadas waxaasay wataa caqli ahaan laakiin rag adag baa helay wuxuu ku yidhi laa uslimuhum idiin dhiibi maayo xataa adcuuhum ilaa aan u yeero horta oo wa as'aluhum aan weydiiyo waa cadaalada maogta haddaan hadda ku imaadan ku idhahd hebel baa waxaa ii geysoon kuusoo cabto waa inaad hebelkii laftirkiisii waraysato hebelow qofkaana waxbuu kaa sheeganayaaye maxaa ka jira waa in la waraysto laakiin haddaan ku idhaahdo hebel baa waxaa igu sameeyey hebel baa waxaa iga qaaday oo islamarkiiba intaad oradid hebelkii raadisido dib u geysatay waa dulmi lama rabo saas markii wax laguu soo sheego waxbaa la hubsadaa qofkii wax laga soo sheegay waa loo yeeraa waa lala fadhiistaa iyo waran waxaasaa isoo gaaray maxaa ka jira caad baa loo weydiiya waxbaa kuu soo baxaya ma idiin dhiibayo ilaa aan u yeero oo aan weydiiyo falamaa goortii dacaahum uu u yeeray oo wa sa'alahum uu warsado weydiiyey qaala lahu asaga wuxuu ku yidhi jacfar bnu abi aalib ayuha almaliku boqorow soo ma jeedaan boqorow bal wuxuu yidhahdaa aan fiirino jacfar bnu abi aalib kunnaa waxaan ahay ahla jaahiliyatin dad ahlu jaahiliyahoo jaahiliga waxaa loo yaqaana waa dadka islaamka ka horreeyay dad jaahiliya waxba garanayn baan ahay nacbudu waxaan caabudi jirnay al asnaama geedaha iyo asnaamta wa na'kulu waxaan cuni jirnay almeytata bakhtiga wa na'tii waxaan la imaan jirnay alfawaaxisha zinada iyo xumaatada wa naqtacu waxaan goyn jirnay al arxaama qaraabada iyo raxmkana waa goyn jirnay wa nusii-u waxaan xumayn jirnay aljiwaara dariska qofkiina la darsana waa ku ciyaari jirnay wa ya'kulu wuu cuni jiray alqawiyu midka xoogga leh oo midna annaga naga mid ah addaciifa midka tabarta daran qof allaale qofku ka xoog badan yahay buu dili jiray xataa bacaha ilaa uu noo soo diray ilaynaa xaggeenna allaahu alle ilaynaa xaggeenna rasuulan rasuul rasuulkaasoo midna anaga naga mid a rasuulkaasoo nacrifu aan garanayno nasabahu nasabkii iyo wa sidqahu runtiisa iyo wa amaanatahu ammaanadiisa iyo wa cafaafahu dhowrsoonidii maaqashay wey nasabka runta ammaanada dhowrsoonnida afar qodob soo ma aha fa dacaanaa wuxuu noogu yeedhay litawxiidillaahi ilaahay keliyeelidiisa cibaadada alle keliya inaan u khaalis yeello wa anlaa nushrika inaanaan la wadaajin bihi alla shay-an waxba wa nakhlaca inaan siibno oo ka dhex baxno maa shaygii kunaan ahay nacbudu kuwii caabuda oo min al asnaami asnaamta ah wax allaala wixii asnaam iyo geeda iyo timir la qoray iyo aan caabudi jirrayna inaan isaga dhexbaxno ayuuna faray wa amaranaa wuxuuna faroo kale bisidqi alxadiidi sidqi alxadiid waa maxay runta in la sheego markaad hadlaysid nabi maxamed wixii lala soo diray waxaa ka mid ah run inaad sheegto beenta iska ilaali weligaa dhaqan ha ka dhigan kow runta inaan sheegno wasilati raximi qaraabada inaan xiriirino oo inaan qaraabo goys noqon waa labo wal kafi inaan ka reebtoono can muxaarabati yaa iima ah. qorayaan u wa amaranaa bisidqi alxadiidi wa silati raximi haye wa xusni ljiwaari iyo darisnimo wanaag iyo walkafi bidin qorya miya iyo walkafi in laga reebtomo reebtoomo laga haro canilmuxaarabati dagaalka aan isdagaalayna iyo wadimaa ee dhiigaga macno la ku daadanaya intaba inaan iska dayno wa nahaanaa wuxuu laga reebay canil fawaaxishi zinada iyo wa qowli zuuri hadalka beenta ah wa akli maallyatiimi qofka agoonka xoolihiisa in la cunana wuu naga reebay wa amaranaa wuxuuna faray bisalaati salaad iyo wasiyaami soon iyo wazakaati zaka iyo walxaji xaj fa aamanaa waan rumayna oo waxa weeye nabigii noocaasaa baan rumaynay ayib fa aamanaa waan rumaynay bihi asaga wa sadaqnaahu waan rumaynay nebigii bay rumeeyeen intaasuu marka khudbadiisi kuso halkan ku khulaasay laakiin waa ka badantaha khudbadiisu intaan khudba dheer oo cajiibu soo jeediyey fa abaa wuu diiday casharkanaan u noqonaynaa annajaashiyu najaashi fa abaa wuu diiday annajaashiyu najaashi tasliimahum dhiibidooda nimankaa inuu dhiibo wuu diida bacda an ya kasaamarinaya lamaa goortii calimatay ogaatay qurayshun quraysh bihijrati lmuslimiina muslimiintu inay hijroodeen ila alxabashati ardulxabash ay u hijroodeen arsaluu waxay direen rajulayni laba nin maxay la direen bihadaaya hadiyooyin qofka markaa rabta inaa wax ka qaatay hadiyadba hadiyad bay u keeni jireen dalaban ayagoo codsanaya oo minhu xaggiisa ka ahaaday bihadaaya hadiyooyin ayay la direen dalaban ayagoo ka codsanaya minhu boqorkii najaashi ahaa an yarudda inuu usoo celiyo man ruuxii haajara hijrooday oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah fa abaa wuu diday an najaashiyu najaashi tasliimahu muslimiinta dhiibidooda bacda an akhbarahu markuu u warramay ka bacdi jacfar ibnu abi taalib wuxuu uga warrama bixaqiiqati diini diinta xaqiiqadeeda alislaamiya islaamka ah wa qara'a uu akhriyay calayhi dushiisa awala suurati maryam suuratu maryam awalkeeda ayuu akhriyay suuratu maryamna waxay ka warramaysaa hadda awaa waxaa ka mid ah qisadii maryama iyo nebi ciise siduu ku dhashay iyo addoon wanaagsan inuu ahayo nimankana waa kristaano nebi ciisey baa rumaysan yihiinba ayib fa anzala allahu ilaahay baa soo dejiyey fii xaqihim qolyaha ayagaa xaqooda wala tajidanna waad ogaanaysaa xaqihimta laga hadlahay waa qolyihii kristaanka ah loo tegay ah, farajaca fa rajaca way noqdeen dheh khaa'ibiina xaalay yihiin kuwo hoogay yaa noqonaya labadii nin oo lasoo diray wa aslama wuu islaamay annajaashiyu boqorkii najaashiiha iyo waman dadkii tabicahu raacay oo min alqisiisiina ka mida kuwoodii waxa weeyaan culummada ahaa iyo waruhbaani kuwoodii cubaadda ahaa fii dalika alwaqti waqtiga asaga ah asanati saabicati min annubuwa waa sanadkii toddobaad oo nabinimada ka mida ah. qisiisiinta waa fuqahadoodii dadku wax yaqaanay ruhbaantuna kuwa iska cibaadaysan aqoonta lahayn labadii qoloba way rumeeyeen fa anzala allahu ilahi baa soo dejiyay fii xaqihim qolyaha kiristaanka xaqooda walatajidanna waad ogaanaysaa aqrabahum mu'miniinta kuwa ugu dhowaansho badan mawaddatan xagga jacaylka liladiina ku inay yihiin aamanuu rumeeyey liladiina kuwiina jeclaada aamanuu xaqa rumeeyey alladiina kuwa inay yihiin walatajidanna waadanogaan waad ogaan aqrabahum kuwa ugu dhowaansho badan mawaddatan jacaylka liladiina kuwiila jeclaado aamanuu xaqa rumeeyey alladiina kuwa inay yihiin qaaluu yidhi innaa anagu nasaaraa kristaan baan daalika arrinkaasi wuxuu ku xasilayaa bi-anna minhum ayaga waxaa ka mid a kiristaanka qisiisiina kuwa aqoon-yahan ah oo waxa weeyaan fuqaha ah iyo wa ruhbaanan kuwa cibaadaysta wa annahum ayaguna laa yastakbiruun isma weynaysiiyaan dad kibra ma aha kow kibirkoo waxyaalaha udida dadku inay ilaahay rumeeyaan dad jahlaana ma ahana waxaa lagu sheegay qisiisiin inay leeyihiin ruhbaanna ay leeyihiin huma maata wuu dhintay annajaashiyu boqorkii najaashi ahaa fasallaa waxaa ku tukaday calayhi dushiisa alrasuulu rasuulku sala allahu aley wasalam lamaa goortii aclamahu uu ogeysiiyey jibriilu jibriil biwafaatihi inuu geeri geeridiisa oo jibriil baa wuxuu u sheegay maalinkii uu dhintay najaashi ardulxabashna uu ku dhintay nebigoo madiine jooga baa isla markiiba loo sheegay maya uu kasoo hijrooday markuu nebigu soo hijrooday madiine yimid kabacdi ayaa loo sheegay ayib wa haadaa kana aslu salaati ljanaasati janaasada salaadeeda asalkeeda weeye calal qaa'ibi qofka maqan lagu tukado leanna eh, boqorka najaashi isagoo ardulxabash joogu ku dhintay baa nebigu janaasada qofka maqan lagu tukado wuxuu kaga tukaday madiino madiinu kaga tukaday markii nebigu soo hijrooday kabacdi markaas weeye markuu dhimanayo geeriyoonayo ayib nin wanaagsan buu ahayo oo aad u wanaagsan nebiguna uu yidhi walaalkiin baa maanta dhintay ilahay dambidhaaf dhaaf weydiiye janaasa lagu tukaday waxaa jira hal xiraale xujo ah oo la yidhahdo waxaa sheegtaa qof aan saxaabi ahayn oo uu nebigu ku tukaday iyo saxaabadiisuba janaaze ahaan waa isaga saxaabi ma ahayn <coughs> sababtu waxa weeye saxaabigu waa qofkii nabiga la kulma rumeeya sidaasna ku dhinta ninkaanu nabiga waa rumeeyey islaamnimadiina wuu ku dhintay lakiin maxaa ka maqnaa <coughs> la kulankii nabiga uu la kulmi lahaa aragti keliya xataa ma aha aragtiu laazim ma aha indhoolayaal baa saxaabo ah indhoolama waxbuu arkaa marka qofkii nabiga arka maaha waa qofkii nabiga la kulmo rumeeya sidaasna ku dhinta asagu nabiga waa rumeeyey waana ku dhintay islaanimadii laakiin waxaa ka maqnaa inuu nabiga la kulmay sal alla aleyh wasalam mana fahmo qodobka ah marka saxaabi ma aha waa maxay axkaamta taabiciintu qaadanhayaadoo waxaa la odhanahayaa nin taabici ah ama aan saxaabi ahayn oo nebigu uu janaaso ku tukaday iyo saxaabadiisu sheeg waa najaashi boqorkan wey asilatun su-aalo maadaa maxay bay facalad samaysay qurayshun quraysh lamaa calimat markay ogaatay bihijrati lmuslimiina muslimiinta hijradooda ila alxabashati ardulxabash iu hijrooda asallamahum miyuu dhiibay annajaashiyu najaashi muslimiintii miyuu dhiibay waa maya hal aslama ma islaamay annajaashiyu najaashi haa maadaa nazala maxaa soo dega fii xaqihim qolyihii kiristaankaa xaqooda latajidanna walatajidanna hal caasha ma noolaaday annajaashiyu najaashi bacda dalika markaa kabacdi maya kabacdi wuu dhinta hal salla rasuulu rasuulku ma ku tukaday sala allahu caleyhi wasalam cala alghaa'ibi isagoo maqan qabla daalika markaa cala alghaa'ibi qof maqan qabla dalika markaa ka hor maya alkhulaasa arsalad qurayshuu quraysh baa waxay soo dirtay rasuuleynay laba nin rasuulayni laba rasuul ilahay soo dirsaday maha quraysh baa dirto gaala ah liyatruda ila najaashiyi najaashi bay usoo direen liyatruda suu usoo cayriyo almuslimiina muslimiinta min bilaadihi dhulkiisa falam yafcal muusan samayn wa aslama wuu islaamay huwa asaga iyo waman dadkii macahu la jirankiisa ahaa uma maata wuu geeriyooday annajaashiyu najaashi fa sallaa waxaa ku tukaday calayhi dushiisa alrasuulu rasuulka sala allahu aley wasalam salaata aljanaasati janaasada salaadeedii wallahu aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina